يقل علي نذر مبهما فإن نوى بالقلب شيئا لزما وإن خلا فكاليمين كفرا والشافعي في القربات خيرا وكل ما مضى يكون مطلقا عن فعل شرط أو به معلقا وشرط لفظ النذر عن بعض ذكر والشافعي عنه ما يطلق هدر وإن يكن نذر لجاج وغضب وهو الذي يعنى لحث أو لذب فمالك وفاءه حتما يرى ولسواه من أراد كفرا وقيل بل يلزم أن يكفر عن الإمام الشافعي ذكرا وجلهم ألزمه طلاقا معلقا في ذاك أو اعتاقا وشيخ الإسلام أبو العباس قد رأى الخلاف فيه ما قد اضطرد وكرهوا ذا النوع وكذاك ما سواه عند الحنبل وحرما وإن يحرم غير عرس فحلف ومالك كالشافعي ألغى فصف وصح نذر مشي نحو المعتمر والشافعي عنه ذا لغو هدر وطالبوه بدم إذا ركب ومعه عند الحمير القضاء يجب والحنبلي كفر دون ما ذكر والشافعي عنه عفو من عذر وإن يعين لصلاة المسجد لزم غير الحنفي إن بدا من الثلاثة وإلا بطل والحنبلي كيمين جعل ونذره بكل ماله لزم للشافعي, للشافعي في كل ما له علم والحنفي بالزكوي قيدا والثلث كافي مالك وأحمد النذور وجمع نذر نذره sidii sawa iltizaamka way yidhaahdeen in wax la isku laazimiya ayaa nadri la yidhaahdaa sharci ahaanna waa in qofku arrin aan waajib ahayn ama cibaado aan waajib ahayn uu isku waajibiyo wuxuu ihi yaixu liljamiici nadru maa nudib yasixu liljamiic ay cinda aljamiic fuqahada dhammaanba agtooda wuu asaxayaa nadru maa nudiba wixii la suneeyey ila la nadro shay cibaado ah oo sunno markiisa hore ahaa in lagu nadraa oo nadarkii markaa lagu waajibiyaa way asaxaysaa oo taa way isla ogol yihiin laakiin abuu xaniifa shardilaho wuxuu yidhi in kaana lilnucmaani jinsuhu yajib haddii abu xaniife agtiisa waxaan jinsigiisu uu waajibi jiray yacni wax noocana oo waajibay haddii la hayo wey markaa manduubaadkii nadarku wuu galaa taa way isla ogol yihiin laakiin shardiga abu xaniife u yaallo oo waa in manduubkani isagoo waajiba shareecada lagu hayo markaa soonkii sunnaha ahaa inaad nadarkii waajib ugu bedesho waa laysla ogol yahay waayo soon waajibaa jira salaadii sunnaha ahayd inaad ku nadartood waajib u bedesho waa laysla ogol yahay waayo salaad waajibaa jirta laakiin waxyaalihii aan shareecada wujuubkeedi ku soo aroorin sida ciyaadatulmariid wixii la midka ahaa wuxuu leeya abu xaniifa haddii uu qofku ku nadro waxba taasi ma ma laasimayso o nadarkaasi ma guntamayo ictikaafkii baa markaa ku soo arooray ictikaafkii oo inagii soo marnay oo dee xanafiyadu way qabaan sidii jumhuurka u qoolisla ogolaa inuu nadriga ku waajibayo ictikaaf waajibana ma hayaan oo dee ictikaaf waajiba shareecada kuma soo aroori marka waxay raadiyeen uun nagaansho meel lagu nagaanayo oo waajiba in la helo deetana wuquufu carafa la soo helo alwuquuf bicarafa ayaa waajibay bay yidhahen qaarkoodna waxay yidhaahdeen alqacdat alakhiira fi salaa waa fadhigii dambe atixiyaadka calaa kulli xaal aduu ictikaafkaasi asalkooda wuu ka jiirayaa laakiin dee inay soo istifnoodaan baa meesha iyo u taalo maxay markaasan u leeyihiin waxay leeyihiin de wixii shareecada inuu ku waajib ay jiri jirtay ee machuudka ahaa unbaad adiguna nadarka waajib ugu bedeli kartaa laakiin wax aan machuudba shareecada inuu waajibo ku ahayn adigu ma waajib kuma awoori kartido waxay noqonaysaa wax aan markaa shareecadiiba nadiir ku lahayn saasay iyagu yidhaahdeen laakiin jamaahiirtu way ku khilaafsan tahay arrinkaasi wixii manduub ah ama mustaxabaat ah cibaado ah nadriga wuu ku waajibaa wa alqi nadra alwaajibaati wixii waajib ah nadarkiisu isagu macno male waxaan ku nadray berri salaada duhur inaan tukado hadaad tiraahda kaasi cinda jamaahiiri اlfuqahaa wax alla wax ka ratibmayaa ma jiraan maxaa yeelay hada waajib bاsharci wاhaabitu bالsharci muqadamu calى اhaabiti bاshari iyo qaacidadu ahay maa habata bاsharci muqadamu calى maa habata bاshari wixii sharciga ku sugnaaday baa ka hormarsan wixii sharciga ku sugnaaday marka waxaan kole dusiisa horoba waajib u ahaa hadalkaagani macno ma samaynayo wajcalii waxaad yeeshaa xukma alyamiini dhaarta في nadri lwaajibaat libni xambal ibni xambal aftiisa xanaabiladu iyagu waxay leeyiin wuu guntamaya ha guntame ee dhaar unbaa kafaaratulyamiin unbaa unbaa ka waajibaysa salaada duhur inaad kutukato marka hore sideedaan lagugu lahaa markaa nadarkii si uu u noqdo wax soo kordhiyey salaadii duhur inaad tukataa kuma filla ee waa inaad kafaaratulyamiin bixiso oo kafaaratu nadri kafaaratuyamiin xadiidkii ahaa ayay ku socodsiinayaan qolyaha kalena xadiidka meelaha kay gelinayaan kan waxay leeyihiin waa iska lahwi sidii ay dhaartuba lahwi u lahayd ayuu nadarkuna lahwi u leeyahay kanaana ka mid kada almubaaxu waalxaraam mubaaxii in la nadraa waa saasoo kale oo cinda aljumhuur ma guntamayo waxbana kama ratibmayaan laa kafaaratu yamiin walaa lusuumu lficli walaa ayu shay xanaabilada agtoodii waxa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaya bay leeyihiin kafaaratu yamiin marka hadduu qof dee ku nadro inuu taagnaado iyo wixii lamidkaa ah, sidii abu israa'iil qisadiisii oo kale nadara an yaquuma fi shamsi walaa yastadil wayasuum waa loo diiday markaa qoraxdii istaagay taadmidii wixii waa loo diiday soomkiisina iska dhamaysanay marka jumhuurku waxay leeyihin abu israa'iil lama farin inuu kafaaratu yemiin la yimaada iyo xotana lama farin xanabiladuna waxay leeyihiin Ehm, waa sax oo xadiidka kuma jirto laakiin de macnaheedu ma aha in xukun ka ratimaya arrinkiisana aanu jirin waxaan inaanu laazimaynun baa ka dhalatay xadiidku wuxuu sheegayaa nadarkii mubaaxu inaanu laazimaynoo qofkii aan shaygii mubaaxa ahaa lagu waajibinay intaasa xadiidku uu tilmaamaya laakiin kafaaratulyamiin inay ka dhalanayso xadiidkii kale aan u haysanaayo kafaaratu nadri kafaaratu yamiin ayaanu u haysannaa bay leeyihin ilan waxaani waa nadri dhowr xadiioo markaa mubaaxa ku soo arooray midna markaa kuma sugna kuma sugna midna kafaaradaasi wlxaraamu shaygii xaaraanta haddii lagu nadro hatuu ku nadro inuu khamri cabo iyaduna waa saas oo kale oo jumhuurkii waxay leeyihiin waxba ka ratimi maaya man nadara an yuiic allaha falyuichu man nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi xanaabiladii waxay leedahiin waa sax falaa yacsihi yaanu caasiin laakiin kafaaratu yamiin ay iska bixiyo kafaaratu nadri kafaaratu yamiin halkoodii bay taagan yihiin iyo kolba haddii qofka nadri ku ah nadarkii sidii dhaarta ayay ula tacaamulayaan sidii dhaartay ula tacaamulayaan hadduu ku dhaaran lahaa wallaahi la ashrabanna alkhamra maxaynu odhan lahayn ma cabbi kartid wakafir can yamiinika dhaartaadiina kafaaradeeda bixi khamrigiina ma taaban karti marka iyagu nadirigii waxay marinayaan uun halkii dhaaf hadduu mubaax ku dhaaran lahaa kafaara ka waajibi lahay hadduu macsiyo ku dhaaran lahaa kafaara ka waajibi lahay maaragtay taas laakiin waaba ka sii dadal hadduu ku dhaartay inuu berri salaada duhur tukanayo lausalliyanna aduhra hadan wallaahi lausalliyanna duhra hadan dee markuu tukado khalaas waxba laguma dhaartiisiina way furanta laakiin iyagu waxay leeyihin nadrigii kafaaratyamiinki haddana ha raaciyo wa badaa nucmaanu fi lxaraami mila axmed abaa halkaa inoo qoran wa badaa nucmaanu nucmaan wuxuu u muuqday fi lxaraami marka xaaraanta la joogo mila axmed sida axmed oo kaleo yacni kafaaro ayuu ka waajibinayaabaa ka soo baxaysa laakiin xaaraan oo dhan maaha xanaabiladu de waa waxa la yaala wixii muxaramaadka ah iyagu waxay leeyihin laakiin wixii ah muxaram liwasfihi sida inuu ku nadiro inuu maalinta ciidda soomo ilan waa kuwii markii horeba shardiyayay cibaadadan inay cibaadada waajibi karta inay tahay waxaan maaragtay lagu nadiraya markaa asalkoodii kamay tanaasulin sidii bay u haystaan laakiin haddii sifo xaaraana uu cibaadadii ugu nadiro inuu maalin ciida soomu ku nadiri waxay leeyiin wuu guntamayaa nadarkaasi wuu guntamayaa kafaaratulyamiin ayaana markaa waxa weeyaan lagaga yeelanaya soonkiisiina maalin kaleu ka dhiganaya soonkii maalin kaleu ka dhiganaya ciidda ayaanu soomi hadduu ciiddii soomo oy dhacdo nadarkiisii uu fulay hadduu ciiddii soomona nadarkiisii uu fulay bay noqonaysaa markaa ciidka waa la yar bedeli sidee markaa arintaas ay u muuqato kadalmubaaxu wاlxaraamu wa macah nucmaanu fii xirmin liwaصfin manacah wa macah nucmaanu fii xirmin xirmin wa xaraami minka lamid nucmaanu fii xirmin liwaصfin manacah nucmaan baa la mid ah oo maciisa ah fii xirmin wax xaaraan ayuu kala mid yahay oo liwaصfin waصfi daraadii xaaraan u noqday waصfigaasoo manacahu diiday oo keenay inuu mumtanic noqdo sida ciidda aynu sheeg wa minhu nadruhu bidabxi waladi laakina nucmaana bishaatin yaftadi ka maalikin in kaana hadyan lilxaram wa kownuhu badanatan lahu atam wa minhu kan haddaba xaaraantaha waxaa ka mid a inuu ilmihiisa gowracay lilaahi calaya an anxara waladii buud saasuu ku yiri wuxuu yidhi taasna way soo gelaysaayo nadrigii macaasida ayay dee ka mid tahay xanaabiladii markaa ayagu halkood may taagayiin halkii ahayd kafaaratu yamiinun baa la bixinaya wax kaloo meeshan waajibayaa ma jiraan laakina nucmaana bishaati yaftadi nucmaan isagu wuxuu leeyahay isagoo ka qiyaas qaadanaya qisad dabxi ismaaciil neef ariya ayaa ka waajibaya marka de halkaasoo keliya maahae athar ibn cabaas iyo aathaar ku soo aroortay na meesha way u cuskanayaan oo saasoo kale ku nadaro deetana u yimid saxaabiga deetana lagu yidhi neef gowrac waminhu nadruhu bidabxi waladi laakina nucmaana bishaatin yaftadii neef arya ayuu ku furanayaayo wafadaynaahu bikabshin caiim oo kale ka maalikin maalik buu la mid yahay oo isaguna sidaa leh in kaana waa haddii uu yahay ilmaha la gowracayaa hadyan lilxaram mid xaramka loo hadiyanayo hadduu idhaahdo lilaahi calaya an anxara waladii hadyan ilaa bayt ama saasuu niyooday oo hadi ahaan buu niyooday marka xanafiyada iyagu waa xanaabiladuba waa mar kastoo ku nadira siduu doona ugu nadira lakiin maalikiyadu waa markuu hadyi ka dhigaya bay leeyihin maxay markaa iyaguna leeyihiin neef arya ha bixiyo aahaartaasay cuskanayaan wa kownuhu badanatan lahu atamu inuu neef geela noqdo ayaana usii fiican maalikiyada agtooda in neef geela laga dhigana way jeclaysanayaan neef arihiina wuu ka gudaya shaaficiyadu iyagu maxay leeyihiin waxaan waxba kama jiraan laa nadra fii macsiyat illahi walaa fii maa laa yimliku bni aadam nadarba kuma sugna macsiyada ilahay waxaan macsiyo weeyaan waxa la wax nadar ka waajibaya ma jirto aahaartan saxaabada iyo tan maarta ibn cabaas iyo san ay yidhaahdeenna dee waa wax iska fiican samaysood neef gowracdo waa khayr de khayrka la diidi maayo laakiin wax qofkii ku waajibaya oo eraygan cibaaradan kaga waajibaya ma aha wain yaqul calaya nadrun mubhima faina waa bilqalbi shayan lazima wain khalaa fakalyamiini kafara wshaafici fi lqurbaati khayara wain yaqul hadduu idhaahdo calaya nadrun lilaahi calaya nadrun nadar baa ilaahay igu leeyahay guud muu fasirin marka mubhimaa xaaluu yahay mid markaa ibhaaniyayoo aan fasirin nadarku wuxuu noqonaya de lilaahi calaya salaatun lilaahi calaya sawmun saasoo kale tafsiirka uu noqon lahaa sidaa muu odhane lilaahi calaya nadrun uunbuu yidhi nadr baa ilaahay igu leeyay marka ama mucallaq ha noqdo ama mutlaq siday noo soo socdo mubhiman xaal uu yahay markaa qofkani mid ibhaaminayo aan bayaaninin nadarkani noocuu yahay fa inna waa bilqalbi shay-an haddii qalbiga uu wax ka niyooday lazima waxaasaa dee uu noqonaya hadduu salaad niyeystay salaad bay u noqon hadduu sadaqa niyeystay sadaqay u noqon hadduu soo niyeystay wahaakada wa in khalaa hadduu ka madhnaa niyada oo cibaaradaasuu yidhi isagoo wax gaara qalbiga ku qabanin fakalyamiini kafara sidii dhaarta ayuu kafaaradeedii bixinaya kafaaratulyamiin ayuu bixinaya washaaficii fi lqurubaati khayara shaaficigii isagu wuxuu dooransiinayaa cibaadooyinka cibaadada doda samee bu calaya nadrun baa soo maa waxba gaaranaadsheegi ama sadaqa la bax ama salaatu ama soom ama ictikaaf khayrkii faraha badnaa mid uun ka samee markaa taa markaa shaaficiyada culamadii dambe ee shaaficiyada buqayni iyo gruub noocaas ayaa markaa sidaa yiri marka madhabkuna saasuu iska noqo oo markaa may eh, maan arag iyaga oo tafsiilinayo qofkan wax ma niyooday mise ma niyoon say jumhuur ku kala qaadeen u kala qaaday laakiin umka shaafici uu tafsiilku uu ku qoran yahay in haddii uu wax niyooday waxa uu niyooday uu noqonayo haddii wax niyooday waxaa uu niyooday buu noqonayaa haddii kalena markaa waxay markaa tan markaa waa la yska qaadan maaragtay takhyiirkaasi wkul maa madaa yakuunu mulaqa can ficli sharin aw bihi mucallaqa wakulu maa madaa waxaa tegay oo dhan yanii nadrumaanudiba waajibaad mubaa xaraam ilaa aakhirihi ilaa kan u dambeeyo calaya nadrunkayihi yakuunu mulaqa mulaq buu noqon karaa laga ilaaqay can ficli sharin ficlu shari in lagu qaydo aw bihi mucallaqa ama wuxuu noqon karaa mid ficlu shari lagu calliqay in shafa allaahu falilaahi calaya an asuuma kaasi shardi buu gu xidhay haddii uu yidhaahdo un lilaahi calaya an asuumana waa mulaq marka nadarkii mulaqna wuu noqon karaa mucallaqna wuu noqon karaa wa sharطu lafdi nadri can bacdi dukri in kelmadda nadar lagu dhawaaqo si uu wixii u asaxo culamada qaar baa laga sheegay saciid ibn musayib iyo qaasim ibn maxamed iyo ayaa uu kasoo guuriyey qaarkood kasoo guuriyeen sida muqniga ibnu qudaamo oo kale yacni lafdigii markaa nadri bay shardiyayaan si qofkii wixii ugu laasimo oo kelmadda ah nadrigaa ayaa ilsaamintii sheegaysa bay leeyihin laakiin lilaahi calaya uun waxay leeyihiin haddii kelmaddii nadarna aanan ku jirin ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan maalinta khamiista soomo de hadal aad iska tiru noqon waba ka jiri khamiista inaad sontay kuguma waajibinin ee nadran waa inaad lilaahi calaya nadran nadar ahaan wuxuu igu leeyahay saas laakiin jamaahiirtu niyada ayaa ku filan inaad sal niyooto nadar niyootay ayaa dee ku filane waxba kelmadda in lagu dhawaaqaa daruuri ma aha washaaficiyu canhu maa yulaq hudir naskiisa maaragtay buwaytiga laga soo naqliye maa yutlaq hudira wixii la itlaaqo waa waxba aan wey ka muطlaqa lilaahi calaya salaatu lilaahi calaya sawmu iyo waxa la midkaa ee aan wax ku xidhnayn waa iska lagu waxba kama waajibayaan ciladiisuna waxa weeye nadarka inta badan waxaa loo isticmaalaa ama nooc mujaazaat ah ama nooc dhaara labadubana tacliiq bay wataan markaa waxa uu leeyahay nadarku dhaartii kama weyna dhaartuna hadduu qofku wallaahi intuu ilaalu iska aamuso oo aanu wixii uu ku dhaaranayay sheegin dee iska noqonaysa nadarkiina markaa haddii uu yidhaahdo waxaasaa laygu leeyahay wixii lagaga yeelanayayna aanu sheegin oo hadday saasi dhacdo waxaasaa lagu yeelanaya oo aanu sheegin wuxuu noqonayaa in qofkaa wallaahi iska aamusay marka wuxuu noqonayaa nadar lahwiyaho aan asaxayn oo nadrigu sidiisa iltizaam shardi wata ayuu ahaaba qowlkaasi uu leeyahay laakiin dee muctamadkii madhabka ma aha wain yakun nadra lajaajin waadab ama wain yakun nadru lajaajin waadab hadduu uu dhaco oo la helo nadru lajaajin waadab noocii la odhan jiray lajaajku waa muranka qadabna de waa cadhadi nadarkii muranka iyo carada ku imanaya waa maxay kaasi wa huwa ladii kii weeyi yucnaa ay yuqsadu loola qastayey lixafin calaa ficlin weyn si qof ficil loogu xambaaro oo loogu dhiirigeliyo aw lidabbin ama si qofka ficil looga joojiyo kii markaa loogu galay weeyaan markaa waa ama lilxafi aw lilmanci dembiguna waa mancintii oo markaa maalan oo kale aad leedahay guriga haddaad ka baxdid haddaa gurigaa ka baxo falilaahi calaya kada wa kada yani aanan bixin badarka haddaan masaajidka ka baxo falilaahi calaya an atasadaqa buu yidhi marka muxuu rabaa inaan masaajidka ka bixin ama wuxuu yidhi mar dambe haddaan meeshaa galo falilaahi calaya kada wuxuu rabaa inaan meeshaa gelin aw lilmanci min ficlin ka noocaasa ah waxaa la yidhaahdaa nadru lajaaj walqadab marka mararka qaarkood muran buu ku yimaadaa qof lala murmay mararka qaarkoodna naftaada oo aad maaragtay ka caraysan tahay oo xumaan maalan ay baratay aad doonaysay inaad ka joojiso oo nafta u caraysan tahay baad eh, ula imanaysaa haddaba kaasi famaalikun wafaahu xatman yara imaamu maalig in fuliyo waajib buu arkaa sidiisaaba in loo fuliyo haddaad tidhi haddaan mar damba suuqaa ku soo noqdo falilaahi calaya sawmu kulli khamiisi maalin kastoo khamiisa inaan soomo ayaa igu waajibtay haddaad meeshii ku noqoto waxaa kugu waajiba uley maalin inaad maalin kasta oo khamiisa aad suuntid wax kaloo kaa gudayaa ma jiraan famaaliku wafaahu xatman yara man nadara an yuiica allaha falyuicuu walisiwaahu wixii laakiin maali ka soo haray man araada kafara ciddii doontaa kafaaratulyamiin bay yani ciddii doontaana way fulin oo takhyiir bay gelinayaano in aad fulisaana way kuu bannaan tahay in aad kafaaratu yemiin u bixisaana way kuu bannaan tahay iyaguna xadiidka keeko dabcan maalida yuufuuna binadri aayadii buu daliishanaya iyaguna taana way daliishanayaan kafaaratu nadri kafaaratu yemiin halkan way keenaya oo waxay leeyihiin noocani waa maaragtay qofka wax looga joojiyo ama wax loogu dhiirigeliyo ama litaxqiiqi khabar war la sheegay xaqiijintii in markaa waxa weeyaan la sugo ayaa loo dhaaran jiray markaa kani waa sidii oo kale oo isaga laftiisu dainahaasu markaa uu u dhacaa markaa wuxuu noqonayaa dhaartii la mid yahay xadiidkii markaa kafaaratu nadri kafaaratu yamiin halkan ayaa markaa fasirkiisii ay ka dhigayaan famaaliku wafaahu xatman yara walisiwaahu man araada kafara waqiila qiil baaba leh bal yalzamu an yukafira waxaa laazim aba kafaaro oo kan waxaa ka waajiba waa kafaaratoyadu baaba ka waajibtada oo markaa la cayinayo can ilimaami shaaficiyi dukira imaam shaafici baa qowlkaa laga sheegay bal de waaba sida uu raafici isagu uu muctamadka ka dhigo nawowi oo xadiidka markaa kafaaratu nadri kafaaratu yamiin saasaa loo xukumay kafaaratu yamiin baa laga dhigay markaa waa intaa la bixiyo wa julluhum haddaba fuqahadii badi alzamahu alaaqa mucallaqan fii daka aw ictaaqa fuqahadii gebi ahaan ama badi ahaanba waxay ku laasiminayaan qofkii alaaq mucallaqan fi daak lacalliqo arinkan dhexdiisa yani nadrulajaaj walqadabkan haddii alaaq lagu dhex calliqo alaaqa way laazimeen aw ictaaqa oo maalan oo kale haddaan mar dambe halkaa ku noqdo xilahay furan buuyi ama haddaan masaajidka ka baxo xilahay furan ama addoommahaygu waa xor hadduu sidaa yidhaahdo nadrulajaaj walqadabkiibuu dee qeyb ka yahay halkii cibaado la iltizaamayey ayuunbaanu kani cibaado iltizaamine marka de weliba khaasatan la joogo alaaq mudantiisaaan cataaqiina isagoo laftiisu ha noqdo de cibaado noqdo lakin dhinac waa tasaruf maaliya tasaruf maaliya ayuu iltisaamay labadaa ah hadday arrintu tahay wax takhyiir la yidhahdaa ma jiraan wax kafaaratu yamiin la yidhaahdaana ma jiraan si kale oo looga baaqbaaqsadaana ma jirto alaaqii wuu dhacayaa cataaqiina wuu dhacayaa saasay markaa yidhaahdeen ijmaacna lagu soo guuriyey haddaba wuxuu ihi wa shaykhulislaam shaykhulislaamkii abulcabaasi abulcabaas ah axmed ibn cabdilxaliil ibn cabdisalaam ibn taymiya raximah llahu tacaala qad ra'aa wuxuu isagu ra'yeeyey alkhilaafa khilaafka fiihimaa labadan dhexdooda qad itarada inuu mutarid ku yahay oo qiyaaskii uu dhex qaadaya halkanna oo uu waxa weeyaan khilaafka halkaa hore ku jiray iyo aqwaashaasi halkanna inay imanayaan oo aqwaashii ay sidaa tahay oo khilaafkii markaa kafaaratu yamiin baa la bixin karaa lahaa uu halkanna imanayo ayuu isagu u arkay waa halka markaa dee ay markaa dagaalada badani kaga dhaceen shaykhulislaam ibnu taymiya masaladan iyo masalatu alaaqi halaati oo markaa loo arkay inuu markaa ku khilaafay ijmaaci muslimiinta halkan marka aduu cataaqa waxaa laga soo guuriyey abuu hawr ayaa maxamed ibn nasr almarwasi uu ka soo guurinayaa oo dee iskuba dhawaayeen imaam isku wakti ba in uu isagu sidaa qabo inuu qabo in cataaqa dalaaqa waa ijmaac buu leeyay isaga laftiisu ijmaac uu soo guurinaya laakiin cataaqa waxoogaa khilaafa ayaa la helay buu leeyahay deetana abu sawr cumuumkii maarata kafaaratu nadri kafaaratu yamiin iyo dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum iyo waxaan inuu yamiin yahay ayuu ku socday alaaqana waxaa ka manciyay oo inuu halkaa mariyo ka reebay ijmaaca buu leeyahay markaa khilaafka ay sheegayaanna waa ahar la soo wariyo oo bayhaqi iyo kayrkiiba ay warinayaan nin abu raafic la odhanayey oo sayidadii xoraysay ay doonaysay inay isagii xaaskiisa kala furto dabeetana waxay tidhi yahuudiyad baan ahay oo addoommahaygu waa xor oo maxayo waa sidaas oo kan kale waa oo xoolahaygu oo dhan kacbada ayaa wada leh haddii aad adig iyo naagtaasi kala tegi weydaano aada furi weydo xaaladii markaa way ku adkaatay deetana wuxuu u yimid zaynab bint ummi salama iyo xafsa binti cumar iyo caaisha iyo ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo markaa dhammaantood waxay ku yidhaahdeen udaa ninka haweenadiisa udaa markaa inuu ibnu cumarna ku yidhi baa markaa ku sugan meesha ama riwaayadku kala duwan yihiin inuu ku yidhi kafiri can yamiiniki dhaartaadii kafaare ka bixi marka meeshii maxaa ku dhex jira kuwan dee uwa yahuudiyin iyo waxyaaladu wayna iman doonaane cabiidii axraar baa meesha ku dhex jirta ama mamaalikii axraar addoommahayagii waa xor haddana wixii oo dhan waxaa la yidhi uun ka firi can yamiinika marka in kafaaradii cataaqiina ay gelayso iyaa halkaa ka soo baxday laakiin de aharka alfaadiisa laysku ruwaadda iskumay waafay qaar baa ka reebaya eh, marata cabiidi araam oo odhanaya erey ayay tiri yahuudiyad baan ahay iyo waxyaalo noocaasay tiri ataaqana qaar baa sheegay ruwaad qaarna may sheegin aar kale oo soo guurinayo oo arintaa tilmaamayana ma hayo ummadii abuu thawr ka horreysayna qof inta aarkaa ku sugan mooyaane mukhtalafka eh, cid kale oo si maarata saasoo kale looga hayo in cataaqa bal dalaaqu haba dambeeye ay halkaa marinayaan ma hayno markaa dee hawshu saasay u adkayd sheekhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala isagu halkanuu markaa mariyey dalaaqiina waa raaciye waa isku mid un buu yidhi waa ka markaa dahab yidhaahda wadahaba imaamun fii zamaanina imaam zamankeennan jiraa wuxuu ku tegey in dalaaqa maaratay noocaasa kafaaratyimiin markaa yani waxay guddaa inuu ishaarayo yani masalada cid ka horeysay oo u tiirin karayo masalada alaaqa in aanay jirin marka imika hadda waxaan filaya maxaakim badan iyo waxyaalaha iska qaata xataa muftiinta qaarkood baa qaata adudaba qofkii sida ibnu taymiya raximah llahu uu ugu qancay ee de isagoo adiladiisi iyo arrimihiisi wixiisa waa haystay ilaahay jala wacalaana taasuu isagu uga diindhigan inuu la hortegay dee qofkii isagu markaa heerkaa gaadha maa qaama fii nafsi ibni taymiya nafta ibnu taymiya wixii adile iyo arrimahaas naftiisa ku qumay ay isaga ku qumaanee dee ijtihaad ka gaari kara masaladan waa halkeeda laakiin qofkii kale way adag tahay inuu masaladani sidaa fatwoodo iyadoo wixii fataawo la hayey iyo wixii aqwaal culamo la hayay iyo kutubtii khilaafka midna aan lagu haynin masalada alaaqa cataaqana intaa aharkaa sugnaanshihiisa hadalka uu ku jiro ayuunbaa la haya wuxuu yidhi wa shaykhulislaami shaykhulislaamkii abulcabaasi ahaa qad ra'aa wuxuu isagu ra'yeey arkay alkhilaafa fiihimaa qad idarada in khilaafka labadan ku sugani alaaqa iyo ictaaqaba alkhilaafa qad idarada fiihima iyagana inuu muqtarid ku yahay ayuu markaa u arkay wa karihuu dan fuqahadu noocan nooc la sheegayaa waa nadru lajaaji walqadab nooca nadrulajaaj walqadabka ah karaahiye ayay ku xukumeen jamaahiir lfuqahaa oo nahyigan soo arooree nahaa rasuululahi sal ly slam can nadri isaga ayay ku fasirayaan qaar badan shaaficiyadu waxoogaa hadalka karaahiye ma yahay mise ma aha way celceliyaan laakiin qaar badanoo kamid inuu makruuh yahay ay sheegayaan marka wakarihuu da nawca nawcani way karaahiyeysteen maa siwaahu inta soo hadhayna nadar oo dhammiba cinda alxambaliyi xambaliga agtiisa nadar oo dhammiba waa makruuh oo nahaa rasuulu llahi sal l slam can nadri taasay qaadanayaan qolyaha kale markaa waxay leeyihiin waxay u badan tahay nadarka la diiday inuu ka yahayo dee waa kanle fainahu laa yaruddu wa wainamaa yustakraju bihi min albakiil bakiilkunba wax lagaga soo saaraay wax ma celinayo marka hadda inuu yahay nadarkii markaa la islahaa bal haddaad wax ku heshi inshafa shafa maridii mariidii falilaahi calaya kada inuu yahay baa daahirka xadiidku ama qayntiisa dambe ay markaa faa'iideynaysaa markaa jumhuurku iyagu intaa hore mooyaan alla ilahay maalikiyada ayaa iyaguna nadriga mutakarirka ah lilaahi calaya an asuuma kulla khamiisi oo kale khamiis walba ka noocaasoo kalea isagana inaad hadha wadi kari weyno oo kadeed uu kugu noqdo ayaa laga yaabaa kaa isagana way karaahiyeysanayaan maalikiyadu wuxuu ihi wakarihuuda nawca wakadaka maa siwaahu cinda alxambali wa xurima waaba la taxriimiyey nadarka qolyaha qaarkood baa laga sheegay markaa cid toos loo magacaabaya ma jirta wadaadkan ibnu muflix saaxibulfuruuca ee ardayga ibnu taymiyaha baa wuxuu yihi xaramahu aa'ifatu min ahli lxadiid aaife ahlulxadiia ayaaba nadriga taxriimiyey laakiin iyadoo la magacaabaya ma arag qolyihii daahiriyadu oo dee laga yaabo inay nahyiga ku qaadi lahaayeen calaa daahiriga taxriim ku qaadi lahaayeen ibnu xasmi wuxuu leeyihi annadru kulluhu manhiyun canhu saasuu ku dhaafaya wayajib lwafaau bihi laakiin manhiyun canhu ma nahyi taxriim baa ma nahyi karaaha waxaad moodaa inuu ka tawaqufay oo isaga laftiisu aanu markaa eh, isku qaadi waana markaa masle yar yani fiqi ahaan yar mushkilaho shaygii in maaragtay karaahiye uu yahay haddana in la fuliya ay waajib tahay waa yani wax aan nadiir lahayn haddii nahyigaasi aanu jiri lahayn dee xukunkani muu dhaceena wuxuu noqon lahaa alwasiilatu ila aacati aacatu wixii aaco wasiilo ih aaca unbuu noqon lahaa laakiin taas markaa nahyiga soo aroray daraadi ayaa sidaa looyii wain yuxarim hayra cirsin faxalif wamalikun kashaafici algaa fasif wain yuxarim haddii uu qofku xarimo hayra cirsin xaaskiisii wax aan ahayn iyo dee addoontii oo la ilxaaqin karo faxalifun waxaa uu sameeyey dhaa-un weyn wamaalikun kashaafici algaa maalik isagoo shaafici lamida wuu iska ilqeeyey hadalkaasi laquubuu ka dhigay fasif kaana sifayoo isagana sheeg waa iska takmilo muxuu leeyahy halkan hadduu ihahdo gurigaasi xaaraan bu iga yahay xaaraantii nabi xarimay bu iga yahay waxaas hadduu sidaa idhaahdo waxaa la kala qaadi maxaaskiisiiba ma addoontiisii labadaa gaarubu mise waa wixii kale iyadu way inoo imanoo xaasu alaaq iyo xaggaasay inoogu iman doonta laakiin ah, wixii kale toobkani maradani xaaraan bay tahay cuntadani xaaraan bay tahay gurigani xaaraan bu yahay gaarigani xaaraan bu yahay waxaa noocaasa ah. xukunkiisu muxuu noqonayaa culamadu waa isku khilaafeen shaaficiye iyo maalikiye waxay yidhahdeen waa hadal beena oo isu yimi ude xaaraantii nabi xarim kaama ah nebigu ma xarimin maradan kaama ma xarimin gaarigan kaama xarimin gurigan kaama xarimin waa hadal beena oo qofku ku hadlay inuu iska labuya qolyihii kale xanaabiladii iyo xanafiyadii waxay leeyihiin waa dhaar oo yani waa wallaahi inaanan taabanayn oo kale la mid taha xaaraan bu iga yahay macnaheedu wax weeye waa wallaahi inaanan taabanaynin markaa qof dhaartay buu noqonaya waxaanay xujaysteen yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajik dee malabkii iyo wixii uu soo cunay waa tii markaa xadiidku uu sheegay laakiin riwaayo kale oo in maaragtay addoontiisii iyo waxay ahayd baa iyaduna jirta markaa labada riwaayadoo teebaa sababu nusuulka ah iyo iyadana la isku khilaafsan yahayo khilaafkan laftiisana qeyb kaa wasaxa nadru mashi naxwi lmuctamir wasaxa wuu ansaxayaa nadru mashi naxwi lmuctamiri qofkii muctamirka oo kale ahaa dee naxwigiisu waa xaaji buunay qofkii xaj ku jiray ama cumraysanayay inuu lugayn ku nadro oo uu yidhahdo lilaahi calaya an axuja maashiyan ama lilaahi calaya an actamira maashiyan hadduu waxaan ku nadiray inaan anigoo lugaynayo xajo wuu asaxayaa nadarkaasi wuu asaxayaa maxaana lagu yeelanayaa inuu dee waxa weeyaan lugku xajiyo halkiisaa ka dhaqaaqo washaaficiyu canhu daa lagwun shaafici waxaa laga soo guurinayaa waxaas waa lagwi oo hudira waa la yska tuurayaa waxba lagama soo qaaday oo ninkaasina hadduu marku xajiyana waa caadi haddii uu gaadiid fuulana waa caadi oo mashigii ma laai waa laisku haystaa waa mashiga mashigani ma laazimaya markaa waxay markaa arrintu salka ku haynaysaa khilaafkani wuxuu salka ku haynayaa mashigan ama lugayntani wax fadli iyo fadiili iyo ma ku sugaya ajar ma laga helaya haddii aynu markaa dhahno ajar lagama helayo wax lax laga helayaa ma jiraan dee mubaaxaadkiibuu ku biiraya marka shaaficiyana dee mubaaxaadka nadarkiisu uma asixi jirin haddii la yidhaahdo mayaana mashigii fadiilo iyo ajri baa laga helayaa waxay noqonaysaa nadrigii inuu markaa uu guntamayo oo fadligaa uu ku tacalluqay iyadoo khilaafku halkaas salka ku hayo ayaa haddana imaam nawowi raximah llahu wuxuu rajaxay mashyiga inaan horta wax fadligii ku tacalluqin oo rukuubku uu ka fadli badan yahay arukuubu afdal buu haddana wuxuu wa maca daalika sida haddana adharkii waxa weeye sixatu nadri lmashi mashigaa in lagu nadraa inay haddana ansaxayso liannahu maqsuudu saasoo markaa rawdada oo ku tacliilinaya waa arrin iyaduna la daneeyo o maaratay sideeda maqsuud u ah markaa yaan ajiri zaaidiiba ku jirin waa iska ansaxaysaa ayuu markaa leeyahay wa aalabuuhu qofkan haddaba sidan u ka dalbayaanoo eh, yani ku waajibinayaan weeye bidayn dhiig bay ka dalbayaan oo ay leeyihiin waa inaad dhiig aad ah, bixisid idaa rakiba haddii socodkii uu markaa waxa wey khilaafo oo uu markaa rukuub la yimaado walow fii bacdi ariiq yani jidka intuu ku jiray qayb xataa ka midaba ah ha noqotee wax rukuuba hadduu la yimaado dhiig baa laga rabaa waayahay xadiid baa markaa soo arooray xadiidkii ukhti cuqba cuqbat bni caamir walaashi waa tii ku nadartay inay ay lugayso deetna waa tii hawsha ku cadkaatay waa tii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waa kii markaa yidhi nabigu litarkab hafuusha wax markaa ma lagu waajibiyey dhiig ah ma lagu waajibiyey wax kafaara ah riwaayaadku waa iska markaa riwaayaa sheegaysa waltuhdi litarkab waltuhdi ha fuusho hadyina ha bixiso markaa qolyahani kaasay qaadanayaan waxaanay ku xoojinayaan mashigii markii uu laasimay wuxuu ku biiray waajibaadkii xajkeeda iyada xajkeeda waajibaadkiiba ugu biiray markaa de qofkii waajibaadka wax kamida ah ka tagana waa tii dhiigga laga qaadi jiray wa aalabuuhu bidamin idaa raki wa macahu cinda alximyari wa macahu maca dami damka miciisa alqadaau qalla ayaa yajibu waajibaya cinda alximyani maali dartiisa maali wuxu le waana soo qalaynaysa ila qaabkii aad u nadartay umay xajin ama qofka in qaabkii u nadartay umuu xajin uu soo qalaynaya laakiin laguma raacan walxambali kafara duuna maa dukira xambaligu isagu kafaaro unbuu bixinaya waxaa la soo sheegay waxba kama bixinayo walaa dhiig baanu maaragtay waxa weeyaan ku laasiminaynin walaa qadaa muxuu leeyahay kafaarun bay la imanaysaa oo xadiidka ukhti cuqba ayaa riwaayaadka qaarkood waltasum alaaata ayaam saddex maalmood ha soonto baa riwaayad ku jirta marka iyaguna xaggaa iyo kafaaratu badi kafaaratu ymin iyo xaggaasay la marinayaan waxay leeyihin markaa kafaaradaasaa ka waajibaysa washaaficiyu canhu cafwu man cudir shaafici waxaa laga soo guuriyey waa marka lagu socdo inuu dee nadrigani asaxayo oo uu laasimaye qowl odhanaya man cudira yani waxa weeye in la cafiyo cidda markaa macdiyo qofkii socon kari waayo sida gabadha ay cuqbo walaalaha ahaayeen oo kale in qofkaasi wixiisu uu saamax yahay oo waxba lagu lahay qofkii isagoo lugayn karaya iska fuulana kaasaa dhiig lagu yeelanaya qowlkaasi leeyahay wain yucayin lisalaati masjida lazima hayr alxanafiyi in bada min ahalaaati wailaa baطla walxambaliyu ka yamiinin jacala wain yucayin hadduu cayimo lisalaatin salaad uu ku nadirayo masjidan masjid hadduu wacayo lilaahi calaya an usaliya fi masjidi kadaa buu yidhi lazima wuu laazimayaa hayr alxanafiyi xanafi wixii ka soo haray in bada hadii uu muuqdo masjidkaasi min ahalaaati saddexdii masjid ee ka badnaa mid kamida mid ah haddii uu yahay wuu laazimayaa wa ilaa haddii kalena baala baala tacyiinu magacowgan la magacaabay wax macnaama samaynayo wax la huya ayuu iska noqonaya walxambaliyu ka yamiinin jacala kaa dambe xambaligii wuxuu ka dhigayaa sidii dhaaro oo kale oo de isagu markiisa horeba nadirulmubaaxaadka waa kii kafaaratu yamiin ka dhalinaya marka haddii masjid aad cayinto lilaahi calaya an usaliya fii masjidi kada waxaynu eegaynaa masjidkani fadiilo gaara maleeyahay waa saddexdii masjid ayaa dee fadliga gaarkaale ah hadduu saddexdii yahay nadarkaasi wuu ku ansaxaya marka waa inaad masaajidii ku tukato ama wax ka fadli badan xanafiyadu waxay leeyihiin nadarku waa asaxaya laakiin waxba tacyiinkaas macno ma samaynayo waayo meeshuu ha fadli badnaatee salaadi waa salaad unbiga markaa meeshaa doontaad ku tukan laakiin zufar ayaa isaguna jumhuurka waafaqsanoo laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida ayaa markaa ay deliishanayaan jumhuurka marka shadurixaalkani muxuu keensanaya waa qof markaa cibaado gaara ah ku tacalluqdayoo nadar waxa weeyaan ku galay amaa masaajidii kale tacyiinkoodu waa iska laqwi xanaabiladuna sidii asalkoodu ahaa kafaaratu yamiin baa laga bixin bay wanadruhu bikulli maalihi lazi lishaafici fii kulli maa lahu culi wاlxanafi bizakawiyi qayada waultuka fii maalikin waaxmada wanadruhu nadridahu qofku nadro bikulli maali inuu xoolihiisoo dhan sadaqaysanaya haduu ku nadro lazima dee waa laazimaya lishaafici shaafici agtiisa waa cibaado aaca ku nadray man nadara an yuiic allaha falyuichu wey fii kulli maa lahu culm wax alli yaalo wixii uu adduun haystee loo ogyahay wax yar iyo wax weyn inuu bixiyo ayaa dee ku laasimay wlxanafi bizakawiyi qayada xanafigu isagu wuxuu ku qayday xaggii wixii zakadu gasho xoolihii waxna waa zakawi oo zakadaa gasho waxna zakadu ma gasho wax alla wixii ay zakadu gasho ha bixiyuu leeyahy oo dee waa kii isagu nadarka jinsulwaajib ka eegi jiray markaa waxyaalihii sideeda shareecada u waajibinaysay oo dhan buu bixinayaabuu wixii kale laakiin kuma laasimayo hadda hadduu marka hore odhan lahaa lilaahi calaya eh, an atasadaqa bikada wax aanay zakaw markaa gelin sadaqadun buu eegi lahaa agabuu ogolaan lahaa laakiin markuu bikulli maaliyi yidhi oo iska nooc istixsaana waxay yidhahdeen wixii sakadu ay gelaysaa la gelina wultu kaafii maalikin wa maalik iyo axmed iyagoo ulu baa ku filan wixii aad haysato ulukii ka bixi iyagu marka xadiidkii abuubaa qisadii abuulibaabata ibn cabdilmundir markii sirtii nabiga uu faafiyey qoladii reer bani qurayda ee uu ishaaray la gowracayo waa kii markaa yidhi waan toobad keenay waxaana toobadeeda ah inaan muxuu ahaaye xoolahaygoo dhan ka dhex baxo deetana waxaa lagu yidhi yujziuka min dalika ulu ulu baa kaaga filan laakiin qolyahan waxay xadiidku ma asixin oo sugna haddii uu xataa lahaana dee ninkani inuu nadiray meesha kama muuqato inuu niyeystay inuu xoolihiisao dhan bixiyo ayaa meesha ka muuqata kacb ibni maalik isaga way ka asaxday markii toobad keenay yii toobadayda wax kamid anaan khalica min maali xoolahayda inaan ka dheexbaxo deetana nabigu alay sala sl wuxuu ku yidhi xoolahaaga waxayso deetana waa kii sahmigiisii khaybar la haray kitaabu daxaaya tusanu la fi lxaji cinda alxibyari wawajabat cala muqiimi muusiri cinda alciraaqi watukhasu binnacam wafadil alibila wakhtim bilhanam waxkis limaalikin walibni xasmi saxaf bima kaana xalaala laxmi lalcumyi walcuuri bilaa khilaafi kalcurji walmiraadi walcijaafi wma ubiina qarnuhu qad ajza'a lshaafici ka maalikin in bara'a wاlxambali yujiizu batra adana wakulhm in tuqطac ludnu jtanad ka shaqiha limaalikin wma quط quطc alyatuhu liلظaahiri lam ymtana waqaطcu juزءi اlcudwi mima mara lishaafici kaalcudwi xayثu dara wadaka bacda الثulثi cinda alximyari wاlآkharaani iltafataa lilأkhari وشرطها الثني لكن الجدع يجزئ من ضأن وللزهر امتنع والشاة عن فرد ولكن يكتفي بها لأهل البيت غير الحنفي وما أباء سبعة تشاركوا في ناقة أو ثور إلا مالك وذبحها بعد صلاة النحر وذاك عند الحنفي في المصر وفي البوادي قال بعد الفجر صح والمالكي بعد إمامه ذبح والشافعي اكتفى بوقت يكفي لخطبتين وصلاة خف وعنده لثالث التشريق وغيره اليوم الأخير لم يعد وعن عطاء لآخر الشهر لنص ونجل سيرنا بيوم العيد خص وذبحه في الليل لن يضره إلا لدى إمام دار الهجرة وسن أن يأكل منها ويجب للظاهر واليهد إذ قد للظاهر واليهد إذ قد استحب وواجب للشافعي والحنبلي تصدق منها وإن يقلل ولا يبيع وجاز للنعمان بيع بما يبقى من الأعيان كالثوب للطعام والأثمان وذاك في الجلود واللحمان تصن ضحايا وجمع ضحية والله صنيا waa sunne laa fi lxaji cinda alximyari haddii xajka lagu jiro xaaji qofku uu yahay agtiisa maya imaam maalik agtiisa lama sunnaynayo oo xaajigii looma suneeyo buu leeya isagu udxiyo looma suneeyo jumhuurkuna waxay leeyihin xaaji iyo hayru xaajiga waa loo suneeya oo isagu dee xaajiga wuxuu ka eegayaa in hadyi iyo hawlo kale isagu uu ku jiro hadyigii buu ku jira udxiyadii markaa usoo raaci mayso laakiin de waxaa xadiidka ku sugan daxaa rasuulu lahi sal slam can nisaaihi bilbaqar iyadoo markaa de sanadkii markaa xajiyay oo halkii la joogo in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu lo ka qalay dumarkiisi wawajabat calaa muqiimin muusiri cinda alciraaq wawajabat udxiyadu waaba waajib calaa muqiimin qof muqiima bay waajib ku tahay muusirin oo bixin karaya cinda alciraaqi ciraaqiga agtiisa xanafigii wuxuu leeyahay qofkii iska bixin karaya ee aan musaafirna ahayn udxiyadu waa ku waajib waayo dawaata xagta qaarkeed ay ku yimaadeen qofka isagoo helaya aan udxiyadii gowricini falaa yaxdur musalaan musalaha ayaanu noogu imanin laakiin xadiidku sanad ahaan qawi maaha marka iyagu waxay leeyihiin waa ku waajib qofkii helay marka inaan layelsan ayaa dee halkaa laga qaadanaya wa tukhasu waxaa lagu khaas yeelaa udxiyada bilnacami ancaamtii bahiimat lancaam liqowlihi tacaala wayadkuru sma allahi calaa maa razaqahum min bahiimati lancaam ama waydkuru sma allahi fi ayaami macluumaati cala maa razaqahu min bahiimati اlancaam wa fadil ilibila geela fadliga sii wakhtim bilhanam arigana u dambaysii marka de maxaa dhexda soo gelaya lo-di wackislii maalik maalig agtiisa xaggan damba ka bilow oo waxa ugu fadli badan dheh ariga lo-daa ku xigaysa geelaa u dambeeya jumhuurka markaa de warkooda waa oo de waa sidii loo kala hili badnaa laakiin maalikiyadu waxay ka eegeen xagga tiibu laxmiga markaa adrhigii ayaa dee ugu hilib fiican laakiin dee malaha lo-da geeluna waa dhaamaa xagga hilibka marka adu adrhigii bay ka bilaabeen xadiis ay soo wariyeenoo adxiyada ugu fiican waa waa kabsh laakiin xadiiskaasina ma asix wackis limaalik walibni xasmi ibn xasm isaga waxaaba u sugan saxat bimaa kaana xalaalan allaxmi wax alliyaalo wixii xalaal ah diyaarad haddaad gasho udxiyadii way kuu noqonaysa wax alliyaalo wixii markaa ah xalaal ilan udxiyadu waa khayr buu leeyahay waa camal khayr markaa waa waxal wixii la gawraci kara waa la gawracaya aathaarna waa keenaya laakiin dee jumhuurku ilan ma diidayaan inaad diyaarad qashoo sadaqaysatid ma diidayaan udxiyadii sunnada ahayd ee shaceerada ahayd ee la rabay laa tata'addaa bidaalika bay leeyihin waxaa laga hadlayaa hal tata'adda shaciiratu bi hada wy ma aha in la diidayo aahaartani dee waxaan la qari karo la sadaqaysanayo bay sheegaysa taasina cidima diidana laakiin daxiyadii ama udxiyadii shaciirada ahayd waxaan ma ku baxaysaa waa maya aayaddana waa laga qaadanayaa calaa maa rasaqahum min bahiimati اlancaam wixii indhala-aa ku asixi maysa iyaga saxad bimaa kaana xalaala lalcumi laa tasixu bilcumyi wey wixii indhala-aa neef indhala ku asixi mayso walcuuri kuwii ilaa ah, maaratay cawraaga mid waliba ay ahay kuwaana iyagana ku asixi mayso bilaa khilaaf halkaa wax khilaafi kuma sugna kalcurji sida kuwii dhutinaya oo kale walmiraadi iyo kuwii bukay walcijaafi iyo kuwii weyda ahaa ee liitay kuwaas waa laysla ogol yahay dee xadiidkiina waabu sheegay in aanay markaa aanay markaa de cumyigun baan ku jirin cumyigana dee dee cuurkii baa laga qaadanaya arbacun laa tujziu fi ladaaxi wamaa ubiina qarnuhu qad ajzaa wamaa ubiina wixii la gooyey qarnuhu geeskiisa neefkii geeska la jabiyey ama gebigiisiiba maarata laga fujiyey qad ajzaa lishaafici shaafici agtiisa wuu gudaya geeska kuliba lama cunayna buu leey shaaficigi wuxuu le cidba geeska cunaysa cidina may cunayn marka haddii neefku uu dhamaystiran yahay waa gudaya ka maalikin maalig buu la mid yahay in baraa waa hadduu bogsaday ayuu maalig leey isagu qiintaas ku xidhay haddii uu bogsaday way iska caadi lakin haddii weli aan geeskii bogsanin markaa neef xanuunsan qolyihii kalena maba ogola wax geeskiisa la gooyayo xadii tirmidi iyo ku jira naha an yudaxaa biacdab اlqarni wاludun mid gees go-aan ama dheg go-aan in markaa lagu odxeeyeeyo ayaa uu nahayey nabigu alayhi salaatu wasalaam baa tirmidiga ka sugan xaggaasay markaa iyagu marayaa xadiidka markaa dee hadal baa ku sugan axaadiistii kalena xaggaa qarniga may sheegin shaaficiyadu markaa iyagu waa caadi weyaan geeska cidina ma cunaynin bay yujiisu isagu wuxuu ansixinayaa batraa adanabi kii dabada go-naa neefkii dabada go yani waxa weeyaan sayn baa tirahdaan adu anagu dabaanu iska dhaha iska <laughs> neef sayn go-aan baad oranaysaa ku aan sayn ba lahayn baa jire ya saynta loda iyo unbaad iyo geela iyo laakiin ridii oo kale ma sayn baad ohanaysaa ya maxay dubkii dubkii riyaha iyo kuwiidaha idaha maxaa ah, kuwa anagu sayn ma odhanayno kuwa waxaan dhaadheer unbaa sayn lahan marka tii haddaba saynta go'onay ma gudaysaa mise ma gudaysa xambeligii wuxule way gudaysaa intaasi waxba kama dhigo qolyihii kale waxay ma gudayso waxbaa maqan neefkii qayb maqan nusqaan baa jirta tii dhegta go-nayd ama jeexnayn baaba la diiday intanna wuxuubay ku filaan lahayd markaa ma gudaysa baa jumhuurkii leeyihi iyaguna ibnu cumar bay ka warinayaan inay iska caadi tahay beytka markiisii hore wuxuu ahaa walaa yaduru alxambali batru dalab deetana qola carabahoo meesha markaa muraajacadii ugu horreysay aan meesha ku sameynay ayaa beydkii dee laba loo macnayn karaya xambeliga in saynta la gooyaa dhib kuma keenayso yacni markaa dee waa sayntii neefkaa laga hadlaya laakiin waxaa loo fasiri karaa in isaga wax laga jara dhib kuma keenayso marka qolooyin markaa xanaabila meesha fadhida baa lagu qosaday markaa beydka saasaan u bedelay oo markiisa horeba waa la bedelay wuxuu yidhi walxambali yujiizu wuxuu ansixinayaa batlaa adalab tii markaa saynta go'nay wa kulluhum fuqahadii dhammaan in tuqطac ludnu haddii dhegta la gooyo ijtanaba waa iskaga wada dheeraanaya ka fogaanaya cidi markaa waxa weeyaan cidina ma laha ha la gowraco oo udxi ahaan loo qalo neef dheg go-an ka shaqihaa limaalikin haddii jeexideediina saasoo kale weeyaan maalig agtiisa xataa hadday jeexan tahay waayo dee riwaayaadka qaarkood bay ku jiraan muqaabalo iyo mudaabara iyo laakiin qolyahan kale waxay ku fasirayaan wax wax ka go-an yihiin wamaa quica wixii la jaray alyatuhu baridiisii taa mase kala odhanaysaan mise ah. wixii markaa barida la gooyey liaahiri daahiriga agtiisa lam yamtanic mumtanic noqon maayo daahirigii loo diidi maayo ee wan baridu go-anta ama dawac ha wax kale ha laakiin jumhuurkii ma ogola dheg baaba la diiday dee baridan oo nafci badan lahayd oo wax badan lagu maaratay felayay baa meesha ka maqan mujzi ma noqonayo alyana waa bifatxi lhamza dadku laakiin ilyaba waa akriya wa qacu juzi lcudwi wa qacu juzi lcudwi xubin qaybtii oo la gooyo oo mimaa mara waxyaalaha aan soo sheegnay xubnaha aan soo sheegnay ee la diidan yahay aynu nidhi in la gooyo lama ogola haddii aan la wada goyna qayb laga jaro lishaafici shaafici agtiisa kal cudwi sida xubnigii xubinkii oo go-aanhun la mid yahay xayisu darra markii uu dhib xubinkii dhib keenaya in la gooyaa uu dhib in la wada gooyo haddii in yar laga jaro shaafici agtiisa neefkaasi ma gudayo dhegtii wax yar haddii laga jaro ma gudayo wa qaطcu jus-ilcudwi qaybtii oo la gooyo oo mimaa mara waxa aan hore usoo sheegna xubnaha aan soo sheegnay lishaafici shaafici agtiisa kalcudwi unbuu la mid yahay ka qadci lcudwi xubinkiioo la gooyey xayu darra markii uu dhib keenayay kana dhib buu keenaya wadaaka bacda ulii cinda alximyari xukunkaa shaafici sheegay oo kale ayaa ayaa maaligna u sugan laakiin bacda uli uli kadib haddii yani saddex meeloodoo meel la jaray wax ka badan wax ka badan haddii la jaray ulu wax ka badan wuxuu u raacayaa in xubinkii la wada gooyey oo kale ka dhigay haddii laakiin ulu wax ka yar la gooye wuxuu leeya waa yaryo eh, maarata uluku unbaa badane wixii ulu ka yari wuu yar yahay buule wlaakharaani iltafataa lilakari labadii kale xanaafiyadii iyo xanaabiladii waxay eegayaan ma inta go-an baa badan mise inta hadhay qaadi ay inta hadhay yar tahayna ma guday oo wax wada go bay ka soo qaadayaan haddii inta hadhay ay weyn tahayna oo inta go ay yar tahayna waa mujzi bay wa sharuhaa aaniyu laakina aljada yujziu min danin walizuhri imtanacu wa sharuhaa waxaa daba u shardiya udxiyadii athaniyu inuu neefku yahay neef ani ah ani waa neefkii markaa ilkuhu usoo baxeen intay kuwii hore ka dhaceen ayuu markaa kuwii dambe usoo baxeen markaa arigii waa laba jir iyo lodiiba geeluna waa shan jir ayuu anii ku noqonaya saasay dee fuqahadu leeyi laakiin xoololeydi sheegi doona hadii si kale waxa hayaan lakiin fuqahadu saasay u sheegay ariga waa laba jir geelana lodana waa laba jir geeluna waa saas idaha ayaa markaa eh, iyaga la ogol yahay waa ka yidhi laakina aljadaca laakiin kii dhacsaday waa sanad markaa idihi ayaa yujziu min da'nin xaggii idaha kaasaa markaa mujzi noqonayo ku filan oo de haddaydan musillo helaynin ama idinku adag tahay aljadacata min ada'ni gawraca waa kii markaa xadiidka saxiixii ahaa walizuhri zuhri waxa laga soo guuriyey jadac lama ogola e waa in aniyi un la keeno ibnu cumarna waa laga soo wariyey iyadana sidaa ibnu xasmina uu ku tegay oo uu qaatay zuhri markaa maawardi baa u nisbaynaya laakiin iyadoo meel lagaga soo warinaya maan arag maarata maawardi iyabaa u tiirinaya iyo bakawi iyo ibnu xasmi laakiin zuhri kumuu darin dadka markaa madhabkiisaa qaba ee ibnu cumar iyagu ku daray والshaaة can fardi walakin ykتafii bha لأhli اbeyti غayru اxanafi wshaatu neefkii ariga ahaa can fardin qof bay ka gudaysa laakin yaktafii bihaa waxaa ku kaaftoomaya liahlilbeyti ahlulbeytka waxaa ugu kaaftoomaya hayrulxanafi wixii aan xanafi ahayn wixii aan xanafi ahayn qoyskii neefkaasaa ku filan buleeyaa shaatadaasaa ku filan xanafiyada iyagu waa kuwa la dee maarata waajiba dadkii ahlulwujuub ah qofkii awoodayaala waa inuu laakiin jumhuurkii kale waxay leeyihiin qoyskii neefkaasaa ku filan wamaa abaa ma diidin in sabcatun tashaaraku toddoba hadday isla wadaagaan fii naaqatin neef geela unbaa laga wadaa aw hawrin ama neef lo-a ilaa maaliku maalik mooyaane cid kale ma diidin hadday toddoba neef geela ay isla guulaan oo isla maarata iibsadaan deetana gowracaan udxiyo ahaan ama neef lo ay isla wadaagaan maaliguunbaa diidan oo isagu mushaarakada noocaas neefkii waa cid qof unbuu ama geel ha ama ari ha ama loo ha neefku waa qof iyo caairadiisi wax la isla wadaagayaa ma jiraan qolyahan kalena axaadiitii ku soo aroortay xaggii hadiida ayay markaa raacinayaan isagu marka taana ma qabadee xaggana ma qabo xaggana ma qabo mushaarakada ama qabaysagnay wa dabxuhaa imikana waqtigii la gowracayo kaday wuxuu yihi wa dabxuhaa gowraceedu bacda salaati naxri salaaddii ciidunaxriga ciidul adxada salaadeedii kadib weeyaan marka la tukado ayaa ansaxaysa wadaaka cinda alxanafi fi lmisri xanafiga agtiisa xukunkaasi waa marka magaalada la joogo wa fi lbawaadaati laakiin miyiga la joogo qaala bacda fajr sax waa beriga wixii ka dambeeya u iska ila halkaa waa kii isagu salaadan sidii salaada jimcaha ka dhigay ha ciddii jumcaha oogeysay baa oogeysa baadiyahana jumco laguma oogi markaa salaaddii ciidiba kama jirto mar haddii baadiyihii tahay in maalintu soo gasho baa ugu filan maalintu waxay ku soo gelaysaa waa beriga laakiin dadkii magaalada joogay dee salaadii baa la sugayaa salaada markii la tukada kadib ayay markaa waasaxaysa wa fi lbawaadii qaala bacda alfajri sax saasuu walmaaliki maaligigu isagu bacda imaamihi dabaxa imaamka kadib buu gowracaya yani salaada kadib maaha imaamkaa sugaysa imaamkii ciida dadka tujinayay intuu gowracayo ayaa la sugayaa iyay maalikiyadu oo riwaayaadkii xadiidka man dabaxa qabla salaatina ayaa waxaa ku sugan waxa weyaan in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yiri ciddii gowracday qabla dabxihi isaga gowriciisa ka hor dadkii gowracay inuu markaa ka diiday halkaasuu markaa eeganaya laakiin dee riwaayadka waa laisku fasiraya une waa salaad waxa wey salaada ka hor qofkii gowracay amaa qabla dabxii marka leeyahay yani qabla waqti dabxi waqtigii nabigu gowracay wakti ka horeeyo salaadii ka hor ahayd qofkii gowracay ayaa laga diiday saasay jumhuurku leeyahy washaafici shaafici iktafaa wuxuu ku kaaftoomay biwaqtin yakfii waqti ku filan likhubatayni labadii khudbadood iyo wasalaati salaati khifi qof khafiif ah oo gacan culus gacan fudud salaadii qof aan cag cuslayn oon salaadda ku raagaynin salaadii iyo iyo labadiisii khudbadood wakti ku filan oo bacda duluuca cadad soo baxa kadib in salaadiina si khafiifa ah loogu tukan karo labadii khudbadoodna lagu khudbayn karo intaasi markii ay dhacdo haddii la doono magaalada yaa laga tukanba waxa weeyaan waa la gawrici karaa ilayn dee dad baan meel salaad laga tukanayaba joogi marka maxaa loogu qiyaas dadkiina waa iskuba xukun baayo dadkiina ay noqonayaan sidan abu xaniifa xukunkii la kala qaadi maayo ilin daliil bay u baahantay kala qaadidii markaa wakti salaadii iyo khudbataynkii ku filan haddii la helo waktigii dabxiga waa la gaaray dadkiina way kala hortukanayaan qofba waktiguu tukanaya ama jamaacaba goor bay tukanaysaa markaa dee jamaaco gaara dadkii laguma xeri karee in ku filan unbaa la eegay wa cindahu shaafici agtiisa lihaaliثi tashriiqi mudda mudda waa la fidinayaa waktiga lihaaliثi tashriiq ilaa maalinka saddexaad ayaamu tashriiqa markaa dabxigii afar maalmood buu noqonaya maalintii ciidda iyo saddexdii ka dambeeyeyba ilaa inta ay qoraxdu ka dhacayso maalinka u dambeey cali bn abi aalib iyo yacla ibn cabaas iyobaa laga soo guuriyey xadiisna uu ku soo aroray ayaamu eh, tashriiqi ayaamu dabxi ama maaragtay maalmaha tashriiq oo dhami waa ayaamu dabxi laakiin sanadkiisaa maqaal ku jira wa kayruhu lyowma alakhiira lam yacudda madaahibtii kale maalinka u dambeeya ee mutashriiqa ma tirinayaan oo tirada ma soo gelinayaan waa maalinka ciidda iyo labada maalmood ee ku xiga maxaa yeelay maalinkan dambe bay leeyihiin dee mabiidkiiba waa berigiisu ku dhammaanaya acmaasha xajku waa iska dhammaanta dhagax tuur yaru waa lagu kala tegayaaba markaa maalinkaa saddexaad isagu xisaabta kuma jira bayidhah wa can caaa caaa waxaa laga soo guuriyey waa caaa ibni yasaare liaakhiri shahri ilaa bishu ay ka dhammaanayso soconaya dabxi dulxija ilaa inta ka dhammaanayso linasin xadiid arrintaa ku soo arooray ayuu markaa sidaa u yiri bal xadiidka waynu sheegiye laakiin qofka madhabkan qabay ma caaa ibni yasaarba waxay u badantay muqnigaasaa odhanayo caaa ibni yasaar u nisbaynaya ibn rushd isagu bacdu sala unbuu odhanaya aqwaal dhowr intuu sheeg unbuu bacdu sala odhanayaa tasniyada muqniga ayaa ka soo qaaday laakiin bacda almuraajaca waxay u badan tahay sidaa muqniga ku qoran in tasxiif galay qowlkani aanu cadaalahayna walaalkiibaa sulaymaan ibn yasaar caaa ibn yasaar walaalkii wey labaduba mawaalidii maymuna bint alxaaris bay ahay marka waayo aar baa ama xadiid baa laga soo guuriyaa abu salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf iyo sulaymaan ibni yasaar inay yidhaahdeen waxaana soo gaadhay inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam addaxaayaa ilaa hilaali lmuxaram udxiyadu waa ilaa muxaram ay ka bilanayso xadiidka markaa waxaa weriya abu salamata ibni cabdiraxmaan ibni cawf iyo sulaymaan ibni yasaar labaduba waa taabiciin ibnu qudaama markaa markuu qowlka nisbaynayo wuxuu leeyahay waxaa sidaa ku tegey abu salamata bni cabdiraxmaan iyo cataa ibni yasaar markaa dee miyaan meesha tasxiif u badnayn cid kale oo ma hayno culammadii khilaafka soo guurinaysay oo cataa ibni yasaar u nisbaynaysana ma hayno marka waxay u badan tahay in meeshaasi uu tasxiif ka jiro ama ibnu qudaama ha ka yimaado ama dadkii markaa kitaabkiisa nasxisanaya ha yimaade ee meeshaasi ay sulaymaan ibni yasaar tahay markaa sulaymaanna halkii wasanka inoo qaban maayo abuu salamana inoo qaban maayo markaa inaynu tasnida iska jarno oo waqiila bal liaakhiri shahri linas aynu iska dhahno waqiila bal liaakhiri shahri waxaa kaloo la yidhi mayane waabuu soconayaa ilaa aakhiru shahriga linasin nas markaa meesha ku soo aroorayo waa xadiidkan mursalkee labadina ay warinayaan iyo xadiid kale oo aduu eh, malaha de marfuuc xukmu marfuuc malaa la siin maaye abu umaama ibni sahl ibni xunayf oo saxaabi yara ayaa wuxuu leeyahay xadiidka asalkiisa bukhaarigaabu isagoo mucallaqa ku jiraa laakiin eh, mawdicu shaahidku kuma jiro in kaana almuslimuuna layashtarii axaduhum aludxiya fayusaminuhaa fayadbaxuhaa bacda aladxaa aakhira dilxija waxay ahaayeen dadka muslimiinta midkood inuu soo iibsado neefkii uu ku odxeyn lahaa oo uu naaxiyo oo adxada kadib iska maarata ilaa aakhirka dilxija u gowraco imaam axmed marka xadiidkaasi waa cajiib buu odhan jiray baadi hada alxadiid cajiibu yani waxa weeyaan wuxuu ka sheegayaa in kaana almuslimuuna de waa markaa saxaabadii iyo dadkii bay ta noqonaya isagii baa saxaabi yale de cid kale oo markaa arrintan laga soo guurinayo mursalka sulaymaan iyo abu salame mooyaanena lama hayo markaa linasin nas markaa meeshaas maarata ay sheegeen ayay qoladaas ilaa aakhiru shahri u yidhahdeen ibnu xasmi halkaasuu qaatay ilan ma hayo nas saxiix ah odhanaya halkaasaa dabxigii uu ku jooga marka muxuu ilaa waktiga lagu ijmaacsan yahay inaanay markaa jirin unbuu kasoo noqonaya markaa muxaram inaanay udxiya jirin waa lagu ijmaacsan yahay intii ka horreysu markaa kasoo noqonaya isagu wanajlu siriina biyowmi lciidi khasa wanajlu siriina siriin wiilkiisii waa moxamed ibni siriin raxmat ullaahi calayh mowlaa anas biyowmi lciidi khasa maalinta ciiddaa ku gaar yeelana yowmu naxri maalin baa la yihahdaa wiil naxrina waa gawrici maalinkaasa la gawracay maalmahan ka dambeeya ma jiraan laguma raacay wuxuu yihi wadabxuhu fi leyli lan yadura ilaa ladaa imaami daari lhijra habeenkii ma la gawrici karaa udxiyada wadabxuhu neefkii in la gowraco fi leyli habeennimo la gowraco lan yadurahu qofkii dhib ku keeni maayo ama wadabxuhu qofkii udxiyada sameynaya damirkood celin kartaa gowraca uu qofku gowraco fi leyli habeennimo u gowracaa lan yadurahu wax dhibaataa kuma keeni wa iska caadi waa la ogolya habeen iyo maalin mar waqtigii lagu joogo ilaa ladaa imaami daari lhijra imaamu maalik raximah llahu tacala agtiisa mooyaane oo salafkii qaarkood baa karaahiyeystay habeenkii in la gowraco markaa isaguna waa diido maalinimo baa la gowracayaa wa sunna waxaa la sunneeyaa an yaakula minhaa udxiyadii qofku inuu wax ka cuno oo fakuluu minhaa doo ka soo baxo wayajibu liaahiri aahirki isagoo waajib ule meesha amar baa ku tacalluqay bule walyuhdi qayb ha hadiyeeyo id qad istuxiba maxaa yeele waa la istixbaabay hadiyadaasi qaybaha hadiyey wa waajibun lishaafici waalxambali xambaligii iyo shaaficigii waxaaba waajib u ah tasaduqu minha in wax laga sadaqaysto wa in yuqalil haba yareeya inta u sadaqaysana wasladba ha ka dhiga aduu doono ulu yaanu gaadhsiininba laakiin in wax la sadaqaysto udxyadii wax kamida ah in la sadaqaysto waa waajib bay oo markii aad gowracday neefkana cibaadadii ay ku tacalluqday ayaa cibaadadii maqsuudkeedu waa sadaqo markaa waa in sadaqadii dee la helo maqsuudkii waa in la helo kol haddii ay dhacdo waa in sadaqadii la hela bay haduu wada cuno ama uu wada hadiyo masaakiintii aan waxba ka siinin waslad ama adu inta ugu yare la sadaqaysan karo ayuu damaankeeda lagu yeelanaya wuxuu yidhi wa waajibun lishaafici wlxambali shaaficigi iyo xambaligii waxaa waajib u ah tasaduqun minha in wax laga sadaqaysto marka in ulu la gaadhsiiyaana way fiican tahay markastoo sii badiyana dee ajargu waa sii badanaya wain yuqalil haba yareeya leydi walaa yabic wax ka mid ah udxiyadiisii haraggana ha noqotee yaanu iibinin ma banaano weey arrintaasi xaaraan weey baycaasina ma ansaxay wajaaza linucmaani abu xaniife isaga waxa u bannaan baycun bimaa yabqaa in lagu iibiyo wax baaqi ahaanaya oo min al acyaani ashyaadii lacagitii ahayd kathawbi sida mare inaad kusoo iibsato oo kale laacaami walamaani raashin iyo lacag kusoo iibsan maysi wadaaka xukunka aan sheegnay waa la iibin karaa filjuluudi walluxmaan hargaha iyo hilbahada waa shamlinayaa marka iyaga laftooda iskhilaafsan ma haraga unbaa ma hilibka unbaa macaynkana laakiin eh, muctamadkoodu uu yahay harag iyo hilibba waa la iibin karaa laakiin lacag lagu iibin maayo iyo raashin waxa lagu iibinayaa wax baaqi ahaanaya sida maro iyo wax lamidoo ama maarata alaab xaafaddu ay isticmaalayso xagii ka keenay markaa waa la iibin karaada waxay ka keenayaan waxay leeyihin ruuxii waxaan ma cuni karaa ha waa cuni karaa so ma ku intifaaci karaa waa ku intifaaci kara de wuxu waa milkigiisii bay milkigiisii kamay bixin markaa dee milkigiisana qofku waa iibin karaa laakiin kol haddii inuu ku intifaaco loo ogolaa wax uu ku sii intifaaci karo ayuu ku iibin karaa lacag uu markaa istihlaagayo oo dee markaa aan raadkeedu jiraynin kuma iibinayo sidoo kale raashinna kuma iibinayo ayay leeyihin qaarkood haragga unbaa la iibin karaa way leeyihin oo hilibka markaa lama iibin karo haddii uu lacag ku iibiyo lafteed qaar ka mid waxay leeyihin wuu asaxayaa laakiin lacagtii inuu sadaqaysto ayaa ku waajibaysa bay leeyihin jumhuurkuna arintaa ma ma ogola waxaan cibaadada ku tacaluqay nabigu xataa kii jazaarkii in wax laga siiyo oo maaratay yani muqaabil alujra loo siiyo ayaanu samaynin marka waxba lama iibin karo ujra ahaanna waxba loogama bixin karo waxaa la hadiyeynayo iyo waxaa la cunayo iyo waxaa la sadaqaysanayo iyo haragii iyo waxaasoo lagu intifaaci karo haddaad ka maarantana ama cid baad siin ama waad sadaqaysan laakiin ma iibin karaysid kitaabu dabaaix halkaa ku joogo wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamedi wallahu aclam